bsm اllah wالصlaaة wالsalaam عlى rasuuli اllah wعlى alih وصaxbih wman اhtdى bhudah wbacd aلsalaamu عalaykum wraxmat اllahi tacalى wbarakaatuh qala اlimam الsuyuطiy raximah اllah wasw تjriixi ma qad wuصfa bkadibi wاlwadci xaysu waaswa tajriixi ma qad wuصfa bikadibin walwadci kayfa surifa uma bidayn itahamuu fiihi nadar wasaaqitun wahaalikun laa yuctabar wadaahibun wasakatuu canhu turik walaysa bihiqati walaysa bihiqati bacdahu sulik alqow xadiidahu daciifun jida irmi bihi waahin bimara rudda laysa bishayin uma laa yuxtaju bih laysa bishayin uma laa yuxtaju bih ka munkari اlxadiidi aw mudaribi waahin daciifu dacafuu yaliihi dacifa aw ducfun maqaalun fiihi yunkir wayucrif fiihi khulfun acanu maxaa idin qoran yunkir mise tunkir bilya yunkir wayucrif fiihi khulfun acanu takalamuu sayiu xifdin layinu lisabbi xujatin aw ilqawiyi bicumdatin bidaka laysa bilmardiyi waxa uu musanifku xafidah llah sheekha le tafsiru lbaadiyiin waxa uu ku khatimay risaalada abyaaddii imaamu suyuudi raximah llah uu kaga waramay fi alfiyatihi tajriixa maraatibtiisa tajriixa maraatibtiisa intaanaynu darsiga maanta iyo alfaadiisa laqbayn su-aal su-aashaasi waxay tahay culimada xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalama ah. ehelka u ah ma waxa ay ka hadleen markay joogaan cilmu cilmu lxadiid ama cilmu usuuli alxadiid ama cilmu mustalixi alxadiid markay ka warramayaan ma waxa ay ka warramaanoo hadalkooda oo dhami ku saabsan yahay sanadka xadiiska oo qura unbuu naqdigu ku saabsan yahay naqdigoodu mise mutuuntana naqdigoodu wuu gala waa su-aal ninkii garanayaa gacantuu taagay nacam haye mutuuntana way hmm. ka hadla waa kuwii mudrajka kasoo hadlay oo inagii mudrajka soo marnay mudrajkana maxaa kamid ah mudraju esh mudraju almatn ayib haye jazaaka allah khair maxay kale xadiiska mawduuca waa kuwii ka hadlay xadiiska mawduucina de waxaabuu ku saabsan yahay matni dhan oo mukhtalaqa soo ma ya ayib maxay kale hmm. man yuziid zaadahu llahu cilma nacam mudaribka wamudarib lxadiidi qad yakunu lidiraabu fin qad yakunu lidiraabu fin fi lmatn nacam jazakum llahu khayra waa la waxaan intaa kuugu darayaa waxay ka hadleen culimada xadiisku mawaadiic matniga xadiiska keliya ku gaara oo maxaa ka mid ah naasikhu lxadiidi weesh wa mansuukuhu way noo iman doontaa mabaaxiista kutubta kale mubasadka ama kitaabka taqriib watahdiib bay noo iman doontaa waxaa kale ka hadleen nooc anwaacda xadiiska ka mid oo loo yaqaano mukhtalifu lxadiid ya mukhtalifu alxadiid waxaa kale ka hadleen nooc kale oo mutuunta ku tacalluqa lahaa mushkil lxadiid bal waxay ka hadleen ariib hariib lxadiis alfaada hariibka ehe matniga xadiiska rasul rasuulka sala allahu alay wasalam ku sugan fanaqdu lmuxadiiin yatadaman aw yashmalu naqd alxadiidi matnan wa naqdahu sanadan waxaan warkaa u sheego o ifaareeyey waxaa baryahan dambe baraa bulshada ka maqli doontaan dad meelaha la wareegaya muxadiiin asaaniidda kama had eh, kama hadlaan mutuunta muxadiiin warkooda dhame asaaniiddu ku saabsan yahay oo dadka sidaa le qaar kamid ihi alqaabta maanta maaragtay dadku maaragtay u baratameen ayay qaarkood sitaan markaasuu intuu intuu maqal iyo muuqaal usoo fadhiistay ayuu waxaa shubaya ou doonaya inu idhaahdo muxadisiin juhdigooda dhami waa munsabun cala alasaniid warkaasi war saxama waa rajulu lam yujarib alxadiida laa yaqulu hada almra ila rajulu lam yujarib hada alfanna walam yacrif xaqiiqatah taas waa mid waxaa kuwaa ka daray oo ka daroo dibi dhal tahay xaalkooda kuwo ayba la gaadhay inay yidhaahdaan warmiyo xadiiskan iyo musalax lxadii iyo cilmu lxadiid iyo axkaamtan culimada usuul xadiiska ay ku sheegeen iyo ya qawaaciddani waxaan oo dhan waxaaba laga qaadayba shaki laga shakinayo xadiiskii rasuulka sal la ala war xadiiskii nabigaa naga shaki geliseen de idaa kunta jaahilan fa min xaqika an tashuka ya akhi icrif ilfan horta cilmiga baro markaad cilmigii barato ee aad cilmigii iyo culimadu waxay yidhaahdeen iminka waxaa qawaacid ahlulcilmi waa ay soo sheegeen inaynu soo baranay hal zaadadka yaqiinan walaa zaadadka shakan zaadadkeesh yaqiinan wa durbatan wa macrifa soo ma ha iyo inuu qofku ogaado shareecadan iyo sida loo ilaaliyey oo uu yaqiinsanayo in xadiiska rasuulku sala allahu alayh wasalam la ilaaliyey oo juhdi dhan lagu bixiyey ilaa iyo ay mustashriqiintii gaaladaa qaar kamid yidhahdeen walfadlu maa shahidat bihi alacdaau fadlina waxaa la yidhaha wixii cadowgaa qiree ayaa libin la yidhaahye ilaa ay qaar acdaadii islaamka ka mid yidhaahdeen ya liyahnai lmuslimuuna bimuxadisiihim muslimiintu allaylee ha ku ildoogsanaan nimanka muxadisiin la idhaha rag raga dheh buui uu ka yaabay moogta markuu markii hore wuxuu islahaa diinta waad ka dhex qaraaban kartaa waad isku gargaraaci kartaa waxbaad ka shubahaad baad kasoo kasoo guri karta markuu arkay shubha kasta in xabad faasoy ka kici weyday lagu dhuftay oo hore looga taxadiray ayuu wuxuu yidhi alla inay nimankaasi ummadday ka tirsan yihiin ummad dheh rag raga dheh culimaduna waxay dhahdaan alfadlu maa shahidat bihi eesh alacdaa maa shahidat bihi alacdaa nacam markaa saa ula soco <clears throat> waayo waxaynu soo marnay oo dersigeeni shalay aynu ku ku sheegnay maraatibta iyo darajaadka iyo siday u kala mudan yihiin ruwaadii la tacdiiliyey tacdiilkuna inaanu martabad qura ahayna maraatib yahay baynu soo baranay soo ma tacdiilkiina culimadu maraatibu tacdiil waxay u kala horreysiiyeen siday u kala awood badan yihiin soo ma maraatibu tajriix baa halkan maanta laga sheegaya raawiga la duray ruwaaddii la duray ee xadiiskooda wax laga sheegay ee xadiiskooda la radiyey ee la celiyey ruwaaddaasi ma martabad keliyay joogaan mise iyaga laftooda waa maraatibo waa kala waa kala sarreeyaan waa kala hooseeyaan iyaguna waa maraatib midna midna niyadda ku hayn xadiiska rasuulka sala allahu calayh wasalama asbaabu acni fi lxadiid waa maxay baynu nihi ima saqdun fi sanad wa ima acnun fi raawi wacnu fi raawi waa maxay baynu nihi ima acnun fi cadaalatihi wa diyaanatih wa ima acnun fi xifdihi wa dabdihi aragtaad waa khulaaso khulaasada maxaa ka soo baxay aacnu fi dabdi raawi wa fi cadaalatihi waxaa ka soo baxay waxa la ihahdo altacdiil wtajriix waxaa kale ka soo baxay maraatib ay leeyihiin alruwaat almucaddaliin iyo alruwaat almajruuxiin waay intaa waxaad ku darsataa ahlu sunnati waljamaaca iyo aimadii xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalama raggiisii ruwaaddii xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalama kutub bay ka alifeen markaasaa kutubtii saddex qaybood u qaybsantay waxay u qaybsantay kutub hiqaadii iyo mucadaliinto qoraa laga alifay iqaat ruwaat ama aruwaat hiqaat laga alifay iyo kutub alducafaa wlmutakalamu fiihi min aruwaat ama almajruuxiina min aruwaat lagaga hadlay oo iyago gaara iyo kutub labadaba shamlisay iyo kutub labadaba shamlisay si kaley udhigeen muxadisiintu haddana muxadisiinta culimo kamidii ah waxay wax ka alifeen culimada culimada kutubtooda ay shamliyeen majruuxiintii iyo mucadaliintiiba ay jarxiyeen ay shamliyeen ruwaadii asxaab ulcadaala ahaa ama mucadaliinta iyo kuwii majruuxiintaaba ay jamciye kuwaa jamciyey kutub labay u qaybsameen qaar kutub mucayana ruwaadooda ka hadlaya kutub ka hadlaysa kutub mucayana ruwaadooda oo saxiixeynka qura ama sunanta qura ama lixda umahatusitoo keliya ma iyo kuwo ruwaadii xadiiska si caama uga hadlaysa maaragta wahaakada kutub alasmaa bay alifeen kutub alalqaab bay alifeen kutub alasmaa walkuna bay alifeen waxa weeyaan maa taraku shay-an waay wuxuu yidhi sheekhu haddaba tajriixa tajriixu waa durid qofka la durayna laba midunbuu noqon karaa yani cafwan qofka la duray maraatib buu noqonayaayo qof la duray oo in durida la duray ay kama kacdo tahay ya aan rajo damba lahayn iyo qof la duro duridiisu ay ka sokayso kaas ama ama isaga haddii durida waxaa ka mid noqon doonta ruwaad shay fudud lagu duray oo haddii cid shaahid iyo mutaabaca iyo loo helo xadiiskooda xoogoobayo maaragtaa marka duridu waa maraatib culimadu waxay dhahdeen sida maradku maraatib u yahay oo maradku leeyahay midaan laga kicin oo maradku u leeyahay midaan laga bogsan oo maradku u leeyahay mid mid qofku dhulyaal u noqonayo oo maradku u leeyahay mid qofku uu isagoo xanuunsanayo haddana socdo bukaan socod baan idhahnaa soo ma uu maradku u leeyahay yani waxa weeyaan maraatib saasoo kalea tajriixuna maraatib u leeyahy waadix wuxuu yidhi sheekhu maraatibtan see loo tartiibinaya waxaa loo tartiibinayaa maraatib tajriix siday u kala daran yihin macnaheed maxay xabadda ugu daran baa ugu horeynaysa dabeedna ta kusoo xigtaa ku xigaysa wahaa kada darajada ugu hooseysa maxay noqonaysaa ta ugu fudud soo ma darajada hooseysa maxay noqonaysaa ta ugu fudud waay tacdiilkiina maxaynu ugu ugu horreysiinay siday u kala mudan yihiin soo ma ay u kala awood badan yihiin darajadii ugu hooseysay tacdiilka maxay noqotay darajada tacdiil ugu hooseysa soo maa derajada tacdiil ugu hooseysa iyo darajada tajriix ugu hooseysa waa laba derajo oo iskulaalayaba culimadu ilahay oo faariq yar udhaxeeyo waana laba derajo oo raggoodu ay axaadiistoodu ictibaarka iyo shawaahidda iyo maaragtay mutaabacaadka isku xoojin karaan mafhum ya sheekh way waswaw tajriixi maa qad wusifa bikadibin walwadci kayfa surifaa uma bidayn tahamuu fiihi nadar wasaaqitun wahalikun laa yuctabar wadaahibun wasakatuu canhu turik walaysa bihiqati bacdahu sulik alqow xadiidahu daciifu jida irmi bihi waahim bimara rudda laysa bishayin uma laa yuxtaju bih ka munkari lxadiidi aw mudaribi wain daciifun dacafuu yaliihi ducifa aw ducfun maqaalun fiihi yunkir wayucrif fiihi khulfun tacanu takalamuu sayiu xifdin layinu lisabbi xujatin aw ilqawiyi bicumdatin bidaka laysa bilmardiyi wuxuu yidhi wa swau tajriixi durid raawi la duro oo cadaaladiisa iyo diyaanadiisa iyo dabdigiisa iyo xifdigiisa wax laga sheego waxa ugu liidata maa midbaa ugu liidata wusifa lagu sifeeyey wusifaa buuri sheekhu aliftu waa waa alif waa beytka waa alifu lilaaq maa midbaa ugu liidata oo wusifa lagu sifeeyey bikadibin been lagu sifeeyey iyo walwadci war inuu beenta dhigdhigo kayfa surifa labadaa kelmadood sidii la doono ha loogu haba loo soo tasriifiyo ha loo keene sidii la doono haloo ha loo soo dhambalo ama ha loogu dhawaaqe macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye aswa anwaaci tajriix waa in raawiga la yidhaha raawiga in been lagu lagu waxa weya in been lagu inuu beenaale yee lagu sifeeyo ama dadka beenta dhigdhiga inuu yahay lagu sifeeyo olaa inagaas waa beenawas ahi ninkaas soomaarid waa benewas oo maxaa ka mid a ah? waxaa ka mida ah in la eh, in la yidhaahdo waxa weeyaan waa akdabu nnaas waa dadka ninka ugu beenta badan leh ya oo maxay lagu keeno siiqatu afcali tafdiil lagu keeno waa hagaag ama la yidhaahdo waa akharu nnaasi wadcan waa dadka dadka ugu beenta dhigdhigi og ahayd waxaa culimmadu idhaahdeen derajadaa koobaad lafteedu ee raawigii kadib iyo wadci lagu sifaynayo iyada lafteeda laba martabadood oo kala daranba laba martabadood oo kala daran baa gelaya oo waxaa islam waa waxa ugu daran in afcalu tafdiil la isticmaalo akdabu nnaas ya ama akharu nnaasi wadcan in la yidhaahdo ya ama la yidhaha ilayhi lmuntaha fi lkadib ama la yidhaha ruknun min arkaan ilkadib ya beentii baa tiirar yeerato tiirka miduu noqday ma tiir tiirka mida ayuu noqday sidaa in la yidhaahdo waxaa taa ku xigto derajadaa iyadana ku xigto noocaasa inaysan faacil laga keeno kadaab wadaac kadaabun waa beenawaas wey wadaacun waa awdhigdhiga baasha wuu sameeyaayo samaynto keliya maaha isagaa qaybinaya intuu sameeyo weliba ma aragtaa waay dajaalun ayaa iyaduna lamid ah waxaa iyaduna derajadaa gelaysa kayfa surifaada gelaysa in la yidhahdo fulanun yakdib ama yadacu lxadiid ama la yidhaahdo wadca axaadiis axaadiis buu wadciyey ma haddii laga cabiro ama la yidhahdo yadacu aw yakdibu wuxuba martabadaasi gelaysa ahlulcilmiga qaar ba waxay martabada lafteeda laba martabadood kale ah oo afcalu tafdiilka wixii ku yimaadaana waa martabad wixii yadacu iyo dajaalun waajeeda yadacu iyo yakdibu iyo kuwa lamidkaahina waa martabad waa martabad waay sheekhu taa wuxuu ihi kayfa surifa sidii la doonaba ha loo dhambalo ficil labadaa ficil kadibka iyo wadciga ama ha lagu keena afcalu tafdiil ama ha lagu keeno ism faacil ama ha lagu keeno ism mafcuul cafan ama ha lagu keeno afcalu tafdiil ama ism faacil ama ficil maadiya ama ficil mudaarica ha lagu keeno ama ficil mudaarica waxaa lamid a ah dilala waa saaxibu mawduucaat ya waay uma yeli bu uri waxaa xigaya sheekhu uma yeli waxaa xigaya bidayni uma yeli waxaa xigaya uma bidayni tahamuu fiihi nadar uma ylihi uma intaa kadib yelihi waxaa xigaya bidayni labadanbay ayaa ittahamuu lagu tuhmay fiihi isaga dhexdiisa nadarun warbaa ku sugan wa saaqidun waa nin aragtay saaqidun waa mid laga tegay wahaalikun waa mid halaagsamay laa yuctabaru ee laa yuctabaru bihi wax kasoo qaad ma laha wadaahibun ay daahib lxadiisi xadiiskiisu waa mid laga dhaqaaqay wasakatuu canhu waaba iskaga aamusan ba ahlulcilmigu turika waa laga tegay ama matruuk xadiis xadiiskiisu waa matruuk waxa weeyaan iyo walaysa bihiqati nin fiqaa ah ma aha waxa weeyaan alfaadaasina waxa weeyaan iyaduna martabadii labaad wey oo waa maxay ninkii hore waxaay ahlulcilmigu jasmiyeen inuu beenawaas yahay kadaab wadaac dajaalun min adajaajila ma garata ama akdabu nnaas iyo waxaa lamidka laakiin martabadan martabadan waxaa ugu hore martabada labaad waxaa ugu horeysa ninkii lagu tuhmay been ama inuu axaadiis dejiyey lagu tuhmay farqi baa wuxuu u dhexeeya qofka in beentii lagu hayo iyo in lagu tuhmay soo farquma dhexeeya ya ninka caddayn loo hayo inuu been dhigdhiga iyo iyo ninka lagu tuhmay isku mid ma noqonayaan isku mid ma noqonayaan sheekh markaa sheekh wuxuu kuri waxaa ku xiga ninkii been lagu tuhmay ama wadci lagu tuhmay culimadu waxay idhaahdeen ninka lagu bartay inuu dadka been ka sheego ama wararka uu dadka ka soo naqlinayo inuu been ka sheega lagu bartay laakiin aan isagoo xadiis nebi bee oo nebiga been ka sheegay aan lagu haynin ya ama axaadiis uu dejiyey oo cad aan lagu haynin ninkaasi waa mutahamun bilkadibi waa mid beenta lagu tuumay tuhmay udulwaree waa nin amaaraad been iyo wadci iyo lagu arkay laakiin aan la haynin wax sariixoo nebiga sala allah alay slam u ka sheegay marka ninkii mutahamun bilkadib ah fulanu muttahamun bilkadibi been baa lagu tuhumay bay ahlulcilmigu yidhahdaan muttahamun bilkadib ama waxaa lagu tuhumay inuu axaadiistii wadcinaayo kaasina darajada labaad wey waxaa la mida ah fiihi nadarun fiihi nadarun halkaa qabso fiihi nadar waa maxay far baa ku godan wey caliminta ninka mid wuxu jir fulan fii ka ninku ka yaabo ninku garan waayo wuxuu odhan jiray fulan fii ka nuqnuuq sheekhuna sheekh imaan xafidahu llah waay fiihi nathar waa maxay fiihi nathar waxa weye far baa ku godan laakiin mid la socdo fiihi natharun waxa martabadan martabadan cidda cidda hadday yidhaahdaan martabadan labada ay noqonaysa waa bukhaariyo qura bukhaari baa sakatuu canhu iyo fiihi natharun wuxuu u isticmaalay jarxi shadiida laakiin aimada kale een bukhaari ahayn hadday qof ka yidhahdaan fiihi nathar martabadan labaad kuma jiro martabadaa danbu ku jira fiihi nadar waxa wey hebel far baa ku godan hebel waxbaa ka siiya maaragta ha sidii la doonayay maaha saasay u isticmaalaan aimada kale laakiin bukhaari wuxuu isticmaalayaa fiihi nadar wuxuu isticmaalaa ninka matruukulxadiis xadiiskiisa laga dhaqaaqay ha kadalika imaamu lbukhaari wuxuu isticmaalaa sakatuu canhu jarxi shadiida sakatuu canhu wuxuu ka dhigany kaa beri horea laga hadaafay sheekh waa laga farxashay marka labada hadduu isticmaalo bukhaari waad la soconaysaa sheekho saaqidun baa lamida saaqidun waa saaqid maa wareex iska ilaali ha nin kastoo saaqida ah, martabadan ma galo saaqid waxa weyaan ay saaqit lxadiis xadiiskiisu wax ka soo qaad ma laha haaliku waa nin halaagsamay oo muxuu ku halaagsamay dee axaadiis aan sax ahayn buu sheegayo dabadeedna waa laga dhaqaaqay laa yuctabaru bihi wax kasoo qaad ma leh laa yuctabaru bixadiisi xadiiskiisu tirsasho ma laha tirsasho ma laha daahibun wa daahib lxadiis ayay uga jeedaan xadiiskiisu waa xadiis laga tegey isaguna intaa weeye turika ay xadiisu xadiiskiisa waa laga tegey ama matruuk lxadiis hebel xadiiskiisu waa matruuk waa mid laga dhaqaaqay aw tarakuuhu muxadisiin ninkan way ka tegeen oo ka farxasheen iyagana martabada labaad buu gelaya xadiiskooda waxaa la dhaha shucba waxaa lagu uri yaa laga waa kuma ninka xadiiskiisa laga tegaya markaasuu yuri man yutahmu bilkadib ninka been lagu tuhmay de haddii ninkii been lagu tuhmay xadiiskiisi laga tegay ka beena waaskee laguma qabtay ka waran meenu kasii darnay waman yugiru lala wa yukhtiu fi xadiiin yujmacu caleyh waa nin haladkiisii xadka ka baxay axaadiistii iqaadu siday wax wariyeenna baal maray falaa yahtamu binafsihi falaa yatahimu nafsahu deedna marka lagu dhaa war hebelow war sida waad qaldantahe culimadii xadiiska raggii xadiiska kula wariyay way ku khilaafeene warkan ka noqo may may may khaladkii ku adkaysanaya isla saxane marka khaladkii lagu qabtay kaana iska iloobi wayuqiimu calaa aladihi warajulu rawaa can lmacruufiina maa laa yacrifhu lmacruufuun iyo nin munkarulxadiid waa gar laysa biiqatin wa fulanu fulan laysa biiqatin nin lagu kalsoon yahy maaha laysa biiqatin macnaheedu waa maxay waa nafyu hiqati can iraawi raawiga waxaa laga anfinayaa wax tawiiq la idhaahdo waxaa la mida ah laysa bimamuunin qof la aamini kara maaha kelmadaasi ya waxaad ii haysaa waxaa iman doonta kelmadan shabahdo ah laysa biiqati ninkii lagu kalsoonaan lahaa ama isagoo kale lagu kalsoonaanayay maaha iyo nin iqaba maaha farqi baa udhexay misa isku mid faribaa udhexeeya waxaa lamida ah oo halkan gelaya fulanun yasriku lxadiis fulan watuug ah, xadiis duxada fulanun yasriku lxadiis iyo saariq ya oo haadha oo alaab iyo badaa'ic la kala xaday naqaani xadiiskana waa la kala xadaa haa sheekha xadiiskana waa la kala xadaa rag badan oo suraaq suraaq suraaqul axaadiisa jira marka bal way inoo iman doonaan iyaga iyo warkooda mufasali waa sidaas <clears throat> wuxuu yidhi bacdahu ay bacda maa taqadama martabadaa labaad dabadeed sulika sulika waxaa waxaa wadadaa la mariyey oo iyaduna martabadaa ku xigta bacdahu ay bacda almartabati athaaniyati martabadaa labaad sulika waxaa halkaa iyadana la mariyo alfaadii majruuxiinta ka mid a darajadii saddexaadna ah man qiila fiihi ninkii laga yidhi alqow xadiiahu xadiiskiisi waa la tuuray alqw xadiia muxadiiin xadiiskiisa waa tuureen daciifun jiddan waa nin aad u daciifa irmi bihi iska tuur waahin bimara wax ka soo qaad ma laha layskumana khilaafsana waahin waa nin liita bimara weliba inuu liitana waa laysla ogoliyey wey rudda waa rudda ay rudda xadiisu xadiiskiisii waa la celiyey ama radduu xadiis xadiiskiisii way celiyeen ama marduud lxadiis xadiiskiisi waa miduu marduud yahay iyaduna alfaadaasina darajadaasay gashay laysa bishayin wax kasoo qaad ma laha xadiiskiisu wax kasoo qaad ma laha waxaa lamid a ah, laa yusaawi shayan an waxba waba waxba wuxuu jaraa ma jirto maxadisiinta qaar baa nin la weydiiyo markaasuu ri laa yusaawi filsan laa yusaawi filsan ya nus waxa weeyaan dollar toban meelood loo qeybiye meel kamida ma ma u dhigmo ma u dhigmo hadda sheekhow muxadiiin dadkay saa uga hadlayaan waa ruwaad xadiisi rasuuli lahi sala allah alay wasalam maragta hadda warkan iyo markaad isku xidho warkiina uu kuu sheegay markaasaad fahmaysaa muxadisiin inay hadalkan oo dhan u yidhaahdeen siyaanatan lidiini nabiyi sala allah alay wasalam waxaa la mid a fulanun matruuxu lxadiis ama muarixun aw araxuuh ayaa la mid a oo baabkan ayuuna gelaya uma laa yuxtaju bihi martabadaana halkaa iyadana dhig martabadaana iyadana halkaa dhig alqaw xadiisahu waa martabadii saddexaad daciifun jiddan irmi bihi waahin bimara waahin bimara wax marnaba kaso wax kasoo qaad ma laha wey waa laysla ogol yahay ha ma fahamti waay imaam shaafici ba waxaa laga sheegay siduu musani ka wariyey maalin buu wuxuu maqlay musani baa wuxuu maqlay maalin imaamu shaafici anigoo leh fulanun kadaab markaasu wuxuu yii yaa ibraahim ugso alfaadaka axsanaha alfaadaada qorxi laa taqul fulanun kadaab walakin qul xadiisuhu laysa bishay xadiisuhu laysa bishay ya hada yaktadii anaha wujidad fi kalaam imaam shaafici inuu shaafici laysa bishay haduu yidhaahdo iyo kadaab isku mid yihin bay kutusinaysaa taasina soo ma uma laa yuxtaju uma deedna martabadii martabadaa waxaa ku xigta martabadii imse martabadood baynahna uma tali martaba alkhamisa walalfaad almustacmal fiha qawluhum uma tali hadihi lmartaba imse martabadood baynu sheegnay saddex baynu sheegnay uma dabeedna waxaa martabadaa ku xigtaa laa yuxtaju bihi ya waa martabadii afraad laa yuxtaju bihi la deliishan maayo munkar xadiii hebel waa munkar xadii waxaa lamida ah fulanu majhuul ayaa lamida ah. munkar xadiis baa lamida ah. fulanu mudarib xadiis hebel xadiiskiisu waa mudarib baa lamida waahin hebel ninka la idhaaha waa daciifa lamida waahin bimacnaa daciif waa nin maaragtay daciifa wey oo weliba dacfigiisu liito waahin bimara iyo waahin way kala duwan yihin marka waahin bimara waxa waa nin laga hadaafay waahinna waxa weeye waa nin taag daran oo xaaladiisu xaalad tahay laakin waahimbi maruu dhaamaa maaragtaad anigu kugu ii martabadiba martabaday ka hooseysay ka awood badanta soo ma martabadiba martabaday ka sareysana way ka daranta waaya dacafuu ay dacafuuhu way daciifiyeen iyo daciifun waa daciif iyaduna martabadan bay ka mid tahy oo imika eeg daciifun bimara waa daciif oo wax kasoo qaad ma laha iyo daciifun waa daciif way kala duwany halkaana martabadu sheekh ku sheegay martabadii shanaadna waa tan yelihii waxaa xiga daciifa hebel waa la daciifiyey aw ducfun aw ducfun bidami daadi wa fatxiha aw dacfun aw ducfun labada waad akrin karta waa maxay fii xadiisihi dacfun ama fii xadiisihi ducfun labada waad odhan karta wa fulanun fiihi maqaalun fiihi maqaalun war baa ku sugan hebel war baa ku sugan fulan fiihi maqaal hebel war baa ku sugan macnaa waa laga hadlayo hadal baa ku jira yunkiru wayunkir ama yunkiru wa halkan culimadu waxay idhahdeen yunkiru hebel mararka qaarkood yunkiru ay yati bilmanakiri axaadiis manaakiru la yimaada wa waxa weeyaan yati maratan bilmashaahir biaadiisi birwati wayarwi can lmashaahir marna axaadiis la garanayuu sheegaya marna waxaan la garanayn buu daldalaya waaa kaloo taasaasa loo dab sidaa waa loo dabdiyey yunkiru wayurifu waxaa kaloo loo dabdiyey tunkiru wa tacrifu axaadiistiisa waxna waad inkiri waxna waad garan yani mararka qaarkoodna manaakiir buu warinaya mararka qaarkoodna axaadiis macruufa ayuu warinayaa mhm. waanuu fiihi fulanun acanuu fiihi aw macunun fiihi iyo watakalamu fiihi waa laga hadla wasayiu xifdin hebel xifdigiisu waa ninuu sayi yahay walayinun waa nin liigaya wuu liigaya layinun waa maxay wuu liigaya aan ku fahansiiyo liigidda waxaa la dhiil baad dhaamisay weligiin dhiil ma dhaamisay sheekh halkan wax arooray ku jiraayo mi mii maaragtay eh, dhaankixi ama biyo ma fadhiyaan rag halkan dhaankixi allayleh marka la ah, awrka iyo waxa lamidka ah ee aad kusoo qaadayso biyihii aad reerka usoo dhaaminaysa ku dhaan tagtay deel waxa la saaraa laba maxay laba laba dhiilood ama afar dhiilood ama jalxado ad waxa dantoon ku sheeg dhiilahaasi marka lasoo buuxiyo dabool baa lagu xidha daboolkaasi waxaa hoos halku ku xidhmo waaa la waxaa la geliya lingax lingax ama maydhax saa doonta dheh ninkii garan waayo dadkaad weydiin adama garata ama maydhax maydhaxda ma la geliyey daboolkii baa lagu xidhaa maydhaxda iyo daboolkaa lagu xidhay waa laysbarkiyey waxay diidayaan biyahaasi inay daataan haddaad meedhaxdaa ka tagto ama maydhax daciifa meesha ku xidho biyihii markuu awrkii ama wixii lagu qaaday socdo way ruxmayaan markay ruxmaanna biyo badan baa kaa daadanaya deedna waxaad keenaysaa dhiishiyo liigaysa oo biyihii dhinac ka daadinaysa fiihi layinun macnaheed waxa wey raawidani xifdigiisu sidaasuu u liigaya in wagash wagashaa ku sugan wey imaam daraqudni dhegeyso daraqudni waxaa lagu yii daraqudniow fulanun layuni ashturidu bihi daraqudni waayo waa imaam min aimat alxadiis soo ma wa min wa min wa min alraasikiina fi hada alcilm wa min fursani wa min fursaani hada almaydaan halkan raggii raggii halkan ka ladaba laga maaragtay loo daba fadhiista wey waxaa lagu weriye fulanun layin lxadiis maxaad uga jeedaa markaasu wuxuu yidhi laa yakunu saaqitan matruuka alxadiis ninka aan idhi waa liyin lxadiis ma aha nin saaqi ahoo matruuk lxadiis oo laga dhaqaaqay maaha walakin majruuxan bishayin laa yusqituhu can lcadaala laakiin in yar buu liigayaayo dhaawac yaro waxoogaay u qabaa ma markaa martabada ninka layidhi layinu xadiis ama layinun la yidhi iyo haddaad dee isaga mid dhigto ninkii layidhi taraku xadiis ama matruucun ama magaraysa dee waa walaysa bixujatin baa lamida aw laysa bilqawiyi baa lamida aw laysa bilmatini baa lamida aw laysa bimaamuunin baa lamida wa fulanu laysa bicumdatin hebel hebel lama cuskan karaa lamida laysa bicumda laysa miman yuctamadu lixaalo nin kelidii nin kelidii meelmara maaha ahe wa fulanu laysa bidaka hebel hebel sidaad mooday maaha laysa bidaaka raggii rag ahaa kuma jiro fulanun laysa bidak sidaad mooday maaha iska hubi wa fulanu laysa bidaka alqawiy hebel ninkaa qawigaa ninkii raggii aqwiyada taqaanay ka mid maaha wa fulanun fulan laysa bilmardiyi nin laga wada raaliyey maaha ha ee waa nin laisku khilaafsan yahy maya laysa bilmardiyi nin sidii loo baahnaa iyo martabadii loo baahnaa jooga maaha labadaaba waa fulanun laysa yaxmaduunahu hebel hebel lama ammaanin laysa bixaafid xaafid maaha ayruhu keyrkiibaa awhaqu minhu keyrkiibaa ka iqa badan fii xadiisihi shayun xadiiskiisa farbaa ku godan wa fulanun majhuulun aw fiihi jahaalatu waa la mid ama fulanun laa adri maa huwa wallahi warkiisu imu bixin ama ila dacfi maa huwa dacfigu agga dacfiga agga dacfiga u kaxe markay raggu kala baxaan waxaasoo dhan waa alfaad ay isticmaaleen culamaau alxadii fi ljari watacdiil ay isticmaaleen wa alfaadu aimati alxadiis ay isticmaaleen fi tacdiili watajriic waa la fasiray waa la ururiyey waa la xaq waa waxa weeyaan waa loo khidmeeyey kutub baa laga alifay fi hada albaab mucaasiriin mutaqadimiin magaranaysa wamaa qasara ahlulxadiisi fi tafsiiriha hay ilaa iyo ay soo gaadheen muxadisiiniin ahaan jarxiga waxaa ka mida la dhaha jarxi maqruun ama jarxu muqaarana tadiilkana waxaa kamid a ah tadiilu muqaarana laba nin baa lagu weydiiyey markaasaa tii hebel iyo hebel hays barbar dhig kala da waxaa laga yaaba labaduba inay iqaad yihiin lakin aad leedahay axaduhumaa awthaqu min alakar marata axaduhumaa awthaqu min alakar markaasay waxay isweydiiyeen jarxiga murakabkaa iyo tacdiilka murakabkaa iyo raawiga mukhtalifu fihigaa jarxigiisa iyo alfaad kala duwanay kusoo arortay see loo jamcinaya see loola dhaqmayab alfaad tacdiil fi tarkiib alfaad tacdiil fi lifraad alfaad tacdiil fi lkhtilaaf see loola dacaya kadalika alfaad jarc tacdiil raxmat llahi alayhim raxmatan waasica sheekhu guud ahaan intaas ayuu halka inoogu laqimay inoogu inooguna khatimay lakin waxaad ogaataa alfaada qaarkood oo muxadisiintu siyaabo gaara u isticmaalaan inay jiraan halkeedana ay noogu iman doonto laba lafdina waa inaad ogaatayna kala duwan yihin laysa biiqa iyo fulanun laysa bihiqati hebel ninka la nin iqa buura a ah maaha waa iqa laakin fiihi shay wey man maarata iyo fulanun laysa bihiqatin kaa iqaada kumaba tirinba labadaa lafdi culimada qaarkood waxa way siman yihin o waa isku darajo bacd ahli lcilmina way kala tafriiqiyeen sidaba kuu muuqata inay fari leeyihiin inay farqi leeyihin halkaas ayuu ku dhammaaday sheekhu danta uu ka lahaa intii uu sheegay ee uu nadmiga ka sheegay danta uu ka lahaa mualifkuna xafidahullah waxay ahayd inaynu un ina dareensiiyo maraatib tadiili tacdiilkuna maraatibiy tajriixuna maraatib yahay kitaabkaasi halkaas ayuu inoogu khatinmay ilaahay jala wacala waxaynu ka baryaynaa caalimkii qoray iyo sheekhii alifay iyo intii ka faa'idaysatay iyo intii carabka marisay iyo waxa weeyaan intay gaari doontay dhegaysanaysa dhammaantood inuu ilahay u dembi dhaafo wixi aynu saxnay inuu ilaahay jala wacala ajarkeeda ina siiyo inoo aqbalo wixii ay inaga gedmay ee aanaynu u kasinna inuu ilahay eezalalana inuu ilaahay jala wacala ama khataana inuu ilaahay noo dembi dhaafo waxa weeyaan aynu ilahay weydiisanayna ilahay inuu cilmiga inoo furo jala wacala ayaynu ilaahay jala wacala weydiisanaynaa oo uu xaqa inagu sugo oo uu inaga dhigo miman miman idaa calima alxaqa itabacuu kuwa markay xaqa gartaan raaca marka loo marka baatil looga nasteexeeyana ka taga ilaahayna jala wacalaa cilmiga ay dalbayaan waxa weeyaan walaaladood ay la raacanayaan waxa weeye ikhlaas iyo waxay maalinta ilaahay sortaagaan aynu ku intifaacno ilahay jala wacala haynooga dhigo rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar allahuma kfir lana waliaabaa'ina waumahaatina wamashaayikhina waliman lahu xaqu calayna allahuma kfir lilmuslimiina wlmuslimaat wاlmuslimaat wاlmuuminiina wاlmuuminaat alaxyaai minhm wاlamwaat allahuma اغfir lijamiici culamaai اlmuslimiin allahuma اغfir liaxyaaihim ya da ljalaali wاlikraam allahuma اغfir lijamiici mawtaahum ya da ljalaali wاlikraam allahuma jaazihim allahuma jaazihim bima camiluu min khidmati diinika khayra wajazaan mawfuuran ya rab اlcaalamiin allahuma nawir lahm qubuurahum allahuma اغfir lahm dunuubahum allahuma arfac darajathm ya rab اlcaalamiin allahuma arfac darajathm ya rab اlcaalamiin allahuma acina calaa dikrika washukrika waxusni cibaadatik allahuma acina calaa dikrika washukrika waxusni cibaadatik ilahay ow culimadaadiyo intii aan wax ka faa-iidnay ee cilmi iyo diintaadana barta ilahay dembigooda dhammaantood u dhaaf ilahay cumrigooda u barakaynta nool ilaahay ow jala wacalaa ehelkooda iyo cumrigooda iyo cilmigoodaba ilah jala wacalaa u baraka ilaah ow anaga iyagaba islaamnimada nagu diliya sunada yaa rab alcaalamiin ilah islaamnimadiiy sunada nagu dil ya rab alcaalamiin ilah islaamnimadiiy sunada nagu dil ya rab alcaalamiin ilahu fitan baanu kaama hangalnay maa dahara minha wmaa batna ya da ljalaali wlikraam rabbana aatina fi dunya xasana fi laakhirati xasanatan waqina cadaab annar allahuma ina nasaluka min alkhayri kulihi caajilihi waajilih ma calimna minhu wma lam naclam wanacuudu bika min ashari kulihi caajilihi waajilih ma calimna minhu wma lam naclam allahuma fir lana allahuma fir lana allahuma fir lana allahuma fir lana allahuma fir lana allahuma fir lana ya arxam araaximiin ya arxam araaximiin اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا allahuma ya mucalima aadama calimna wmin fahma sulaymaana fahimna allahuma hdina lima اkhtulifa fihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ila siraati mustaqiim inaka tahdi man tashaau ila siraati mustaqiim allahuma ina nacuudu bika min الzayq allahuma ina nacuudu bika min الzayq wmin alkufri wالnifaq wmin albidci wاldalaala ya arxam الraximiin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد